dheere dhulkayaga bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan gudahan idaacadda kulmiya goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan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 adiga ah. dhegeystayaasha waxaan idin leenahay galab wanaagsan saaxiibada waxaan leenahay galab wanaagsan mhm. durur haye Eh, waa dhawahay saaxiibada iyo adigaba iyo sidoo kale walaashan ister galab wanaagsan ayaan idin leenahay mhm. si gaar ah waxaan u salaamayaa galabta barnaamijka xiise badan oo leeyahaywaa <laughs> ka ah. duwan ah, yahay galbi hore yani barnaamijka nuurkiisa dhegeystayaasha xataa way dareemayaan <laughs> ah, oo waxaa arkay shalayna ister oo waxaa arkay calan weyn wadato <laughs> oo garoonka sii gelaysay saawi muqdisho marka marka ma weydiin hadda taageero ahayd in laga soo raayay inay soo raaysa waxaan jeclaan lahaa bal inaa ogaano in shalay ay soo badisay in afka cidda loo daray mhm. <laughs> taageerada macadaysana ma sheegaya cidda aad taageeraysa gadaalan u dhigan karaa kaas ma haddaa xulkaaga taageeraysa hadaaba sheegi karin taageeradawaa ah, laga badimiyaa waayahay mm. <laughs> waayahay kaftakaiyo nala dheeraanin barnaamijka alaab waxaan ku daafuranaa mid ka mid a kaalimaha sugaanta waxaan soo qabanayaa hees la yidhaahdo muhiimaddu waa danteena cabdi hani xaashi ayaa ku luuqeynaya dhegeysa haboon saaxiibayaal bari ay aheen adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kogo manaystay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meel mari ay dhaafin hamaagin dareenka muune kalga eh, caylkangaa ayaysa ku meelmari aye ummaddu waa danteenna haysta cabdihani wuu ku luuqaynayay macnaha ilafahan ujeedada isaseega iyo muranka iyo waxa keeno idil naga fogey waayo macnaha haddii la rabaad howshaa in hore loo wado waa in laga ilaaliyaa muranka iyo waxyaabahaas oo kale laakiin xiriiraa muran lahayn waa waa cusbadii oo waxaa leedahay muranka <laughs> ragga iyo dumarka waxaa muran badan moogtahay dumarka xiriirka fakiriyaan <laughs> waa sababta sidaas ay u dhahayso ister <laughs> Er <laughs> ah, marka dumarka wax ka muran badan marka gudaha la jooga aroon baniyo marka banaanka la joogo aad saaid markaas waa laisku jeedaa moogtahay qofka wuxuu samaynayo in laiskaga dulqaataa laga yaaba xataa ah. laakiin markii ah, laakiin markii banaanka la joogo yani lakala fog markii lakala fogyana way roon tahay laakiin markii laisla joogo welina aan la isguursan xiriirkiina uu socdo mhm. marka ugu daran waa marka xilliyada ugu daran ah. eh, ee dumarku ay mm. eh, waa ku fogaaneynaa galabtee eh, idinka dumar dhexda maana gashanaysiin marka aanba isugu tagna galabtee maxaa la dhaha moogtahay qalada abuur ayaa si loo raaligeli ma jirtaa taas maya waa diiday <laughs> <laughs> xiriirka qofkuu ku dhisan yahay eh. sawar dulqaad anaga waay dumarka waay inta badan way dulqaataan laakiin hal midaa leenahay anaga hmm. eh qalad markuu dhaco inta badan horaa kasoo boodnaa hmm. laakiin haddii oo nagala qanciyo ama wax naloo sheego hmm. wixii waa ka rugnaaa halka eray ee dumarku ay ku nufisaan mataqaanaa markay xanaaqaan cabdulaayo eh, xiriirka mise kuwa laqabo maaha kuwa laqabo yani ma jiro wada hadal iyo eh, maskaxda soo dejiya ma jirto waa laxanaaq waa labuuqa madaxeygawaa kasoo horjeeda sababtoo ah mm. madaxayga isii ama ifur haddii ahaa lahayd oo dumarka inta badan ay samay lahaayeen mm. dad badan aa kala tagi lahaa guryo badanaa mar hore baabi'i hal iyo laba waa laga yaabaa laakiin dumarka hmm. inta badan way dulqaataan gurigooda waxay ku dadaalaan siduu ku dhisnaa lahaa ninka asoo qaldan mararka qaar xataa waxay leeyiin ilmahayga u sabraynaa marka intaas ka badan maxaa idin sameynaa <laughs> mhm. mhm. markan waxaynu u noqonaynaa bootaan iyo diriro ee mhm. kaalmaha suugaanta dhegeystayaasha waxaa usoo qabanayaa fanaaniinta kale ah cabdikhaalid iyo farxiifiska maaan qaboojiye dhegeysaa boon saaxiibiya أبو تسعة صغير saxiix eh, maanqaboojisaa tahay maanqaboojiyaatahalsdhanin eh, walba dhankiis ammaantag soo bilaabay ammaanta mhm. in qof la ammaano dumarka iyo ragga yaa jecel <laughs> <laughs> taas waa la wada og yahay hadday xanaaqsanta hadii la ammaano xataa iska qaboobe barafka <laughs> eh, weli barnaamijka ayaa dhegeysanaysaan galab wanaagsan idaacadda kulmina waa nagala socdaan waayahay dirow haye bal markaan maxaad sheeka haysaa galabta maadaama aad nagu soo biirtay eh, dabcan dhinaca sheekooyinkaan aadaynaa eh, dabcan nin waxaa la yidhi reer mudug eh mhm. <laughs> <laughs> mar haddii reer mudug soo qaad maxaa la filan karaa eh, <laughs> sababta reer mudug bas loo soo qaata maxay tahay oo reer bakool iyo reer shabeellaa dhexe loo soo qaata waaba sidaas u badan ah. yimarka waa dalac bilaashka eh, sheekada reer mudug <laughs> waxaa la yidhi nin eh, reer mudug ah oo waalan waa reer mudug haddana si waalan <laughs> subxaanallah waayahay nin reer muduga oo waalan ayaa hadda kahor waxaa layiri waxaa laga fasaxay isbitaalka walida mm. maadaama isbitaalka dhimarka lagu dabiibayay in muddo mm-hmm. markii la fasaxay gurigiis lageeyay ayaa layiri maxaad ku garatay inaad gurigaada joogto markaas ayuu yiri laba caruur oo wadada mareysa oo iskuulla socoto mm. labadaas carruurta ayaan ku gartay waayo waa carruurteydii markaasaa layidhi good ilaa u asiibay mogti ilaa mm. carruurtiisii waaye maasha allah layiri ninka soo soo fiyobaad soo caafimaaday mm-hmm haddana haweeney wadada maraysa ayaa layiri ma taqaana haweeneydaas markaasuu yiri haa waa xaaskaygii guud mar saddexaad ayaa calaamad tigta mar labaad ayaa calaamada tigta loo saaray maadaama uu gartay xaaskiisii mm-hmm. mar kale ayaa la yiri nin wada maraayo ninkaas ma garanaysa markaasuu yiri haa yaa weeye ayaa la layiri markaasu wuxuu yiri waa aniga oo libistay shaqadii noo socda <laughs> <laughs> E gadaalo sheekada <laughs> ninkii wuu ficnaaday hal fasaxaa las dhaha laakiin <laughs> gadaal dambe meeshiisa in lagu celiyo sheekooyinka aadka u qosolka badan inta badan eh, waxaa lagu alifaa inay mm. dadka markaas sheegaan waayahay kala wanaagsan ayaad weli dhegeysanaysaan saaxiibayaal kaalimaha sugaantaayaan bal markaan jaleecaynaa dirirhay waaya botaano waxaa la yidhi mataqaanaa mhm. naftu waxay u dabacdaa ama daawadeed ah mhm. qofkii daryeele hmm. iska caddaha sooma waa ah, geeraar oo aad mar badan dhiig ay ka keentay isticmaashay <laughs> saanfila ester <laughs> marka waxay kamid tahay aryadaasi hees ay qaaday fanaanada la Eh, zaynab xige geeskan waxaa la yihahdaa kala dooro waaya marka heeskaas ayaan dhegeystayaasha aniga usoo qabanayaa maadaama in muddo aan kala maqnayn haddii dooqeyga guxmaadan hay u qaataan waxay dabacdaa ummada wadeeda ruuxii daryehelnaftu waxay dabacdaa ummada wadeeda

aa wato khadba doona saarko daqalkeeda jaban yahay naaftu jaban yahay kaandasheedii dawadanka wada sare ilawaagu daalo dakiran wadaadadu daawadanka wada sare ilawaagu daalo تكيرا وداجدو وحنطق فيه allaylehe saynab cigaystay ku luuqaynaysay mhm. kala dooro waayaha naftu waxay u dabacdaa ruuxii daryeela hadda waa iska caddahay taas inkastoo dirir oo fariintiisa dhexmarsadahorta <laughs> weli ester eh, geeraar ma loo soo qoray amase qof mau qortay su-aal waay su-aashaas weydiina haye starey eh, ka jawaabay su-aasha geeraar ma dirtay mse lagu soo diray warneo ani arrimaas maba ku fiicnaba geeraar qor haddii la idhaa xataa maba qori kareba in la ii soo diro maayana ma diri kari kii la ii soo dirla inta koobi dhaho ah, ah, aa wax inaa ka jirjir aa ku celiya weli <laughs> laguma dhihin miyaa istaray eh, geeraar sida tan u dhacay tusaaleahaan daakiraada subaxii ilaa habeen dumo afka adiga mooye waa iga diiday ruux <laughs> wadadan bawaayadii gaara aan soo gaarin eh. hadda mogta msig dhadhan ma laha <laughs> ayaan hore social media ah, xasuusin shukaansigii hore dhahay mm. markaasaa ah, fariimihii hore iyo wixii laisku qori jira las xasuusinaa gruub Mm. lasoo dhigaan arkay warqado marka salaan ka timid qalbiga mm, salaan u socota heblo markaasa waxaan arshkaasi markaan qiimo mushaq <laughs> in la codsanayo camal waxaa u malaysaa wasaarad wax qorayso dowlad kale ama ay jawaabayso marka taas waxay qiimaheeda u yeelaysa jirtay arshkaasi uu qiiman lahaa ka muuqata Hmm, hadda laakiin maxaa lasdhihi karaa galaalka iyo waxaas waa lagu bedelay barnaamijgal wanaagsan ayaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal kaalimahaas ugaanta kusoo nasanaynaa istareebalayi bootaan aada u mahadsan tahay haddii dirar oo seenab ciga aaday mhm. ana waxaan soo qabanayaa hanuuniye heestay ahayd bisha welima tobanba balantuna ma weliba mhm. salaam aan soo dhegeysanna saaxiibayaal walaalahay hanuuniye bishii welima toban baa ballantuna ma welibaa hadaad mogta waqti lagu qabto oo lagu ballamiyo waa dharare bisha markay soddon beri ay tahay mujeedaa soddonka beri wuxuu kula noqona laba sano labadii sanana afar sanay noqonay ah, marka hanuuniya bisha welima mm. toban baa ah, ballantuna ma welibaa gabagaboodii <laughs> <laughs> isla soo gaarnay saaxiibada barnamij galb wanaagsan oo mahad celinayna meel kastoo ay joogaan qaabka quruxda badan ee barnaamijka u dhegeysanayeen gabagabadii aan isla soo gaarnay ister iyo dirir xilinkana waa mahadsantihiin saaxiibada waxaan uga tegaynaa heys ay ku wada luuqeeyaan nimcayaasiniyo sidoo kale faad caraale heystan waxaa la yidhahdaa baraarug caashaq tan iyo kulan dambe saaxbiyaal nabadgelyo habmaye milaney jacayl beriguu i helay wadi garan bartuu ka bilaabmaye kubarbaaraye burjigiisu yaal kubarbaaraye burjigiisu yaal

insula abaxnaa waan ku boge beer kacdii maysula abaxnaa waan ku boge oo kubidhansate kubidhaansate ku bari kalgacay jaalka qaar lama bogsan wax kaaba goortuu burqadaxiisu biishlamay amba kama bogsan wax kaaba wax kaaba amba kama bogsan amba kama bogsan siduu kaaga baa siduu kaaga baa amba kama bogsan amba kama bogsan siduu kaaga baa